رمضانه هل الهلال يا حلاوة النور يا جماله رمضانه هل الهلال يا حلاوة النور يا جماله والسعادة هنا لا أهلا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله tana tacliiqa khudbada u gelin ninkaa odaga ee maskiinkaa dhib uu sheegtay halla i caawiyuu yidhi ka ninkii caawin karo ilaahay darti u caawiy subxaanahu wa tacaala waxaana waa khudbadii khaiibkeenna cabdilmalik inuu akhriyay xafidahu اllahu fi dunya wاlaakhira oo laba weji lahayd inaan wax ka taabto biidni illaahi jala fi cula marka koowaad waa istiqbaal shahru lmubaarak shahru ramadaan soo dhoweyn iyo u diyaargarow bishii ramadaan ee soo gelaysa maanta shacbaan waa koo iyo labaatan wax toban cisho ka yar baa ka haray ama toban cisho yani ama sagaal cisho ama siddeed cishaa ka hartay ramadaan mubaarak waa bishii ilaahay qur'aanka soo dejiyey alla yihi shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan hudan linnaasi wa bayinaati min alhudaa waalfurqaan bishaas soo dhoweynteeda khudbada qayb bay ka ahayd qaybna waa qayb uu shiiku uga hadlay qayb uu shiiku uga hadlay almurji'a iyo inaan murji'ada waxba laga baran oo uu leeyahay ka faa'iidaysta nicmada uga faa'iidaysta ilaahay dartii intaad ahlu irjaa hoosta ka geli lahaydeen marka waxaan ku hormarayaa middaan ka faa'iidaysiga bisha ramadaan bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey sidaan haddaba tibaaxnay waxaana ku jira habeenkii qaaliga ahaa ee alla ku tilmaamay khayrun min alfi shahr wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood qofka muslimka ee soomaaliga ama muslimka faransiiska ama muslimka hindiga meeluu joogaba ha jooge waxay u tahay bishaara iyo soo dhoweyn waxaan idin xasuusinayaa ka warrama imise qof baa taqaanaa oo bishii ramadaane sanadkii hore noolaa tanna aan noolayn waxaa dhici karta qaar hadda nool oo tobankaa cishe ramadaan ama sagaalka cishe ka dhiman aan sii noolaan doonina dhici kartaba oo bisha ramadaan ba aan gaarin marka sidii sanadkii oo kale ilaahay baa laga baryaa saxaabada siday samayn jireen marka ramadaan soo dhowaado ilaahuna gaadhsiinaya alla ka bari jireen markay bishii ramadaan soomaana qiyaamkii iyo qiraa'adii iyo cibaadaadkii la yimaadaan kadib markay bisha dhammaatana ilaahu naga aqbal bay odhan jireen oo muddo dheer ba ilahay waxay ka baryayaan inuu ka aqbalo marka ilaahay hadduu nabad nagu gaarhsiiyo oo caafimaad nagu gaarhsiiyo iimaan nagu gaarhsiiyo waa inaan ka faa'idaysanno maxaa yeelay habeen uu ma jiro bishaas ka mida ilaa ilaahay dad buu naarta ka xoraynayaa siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dhanka kale nebigu wuxuu yidhi ramadaan marka la galo albaabada naarta waa la xirayaa albaabada jannada waa la furayaa waxaa kaloo la xirxirayaa shayaadiinta kuwooda maladada waaweyn ee madaxa adag baa la xirxiraya waa fursad qaaliya oo qofkii caqli leh uu ku xisaabtamo imaanshaha bisha ramadaan inuu u diyaar garoobo ilaahayna ugu dembi dhaafo inuu habeenkii helo inuu raadiyo waa shahru اlqur'aan wa shahru الصabr wa shahru الtaqwa والtawba wa shahru اlfutuuxaat magacyo badan bay leedahay marka bishaasaa nagu soo socota waxaan ugu diyaar garoobeynaa qiyaam iyo qur'aanna akrino iyo tawba ila اllahi jala waculaa wixii aan dunuub galnay ilaahayna uga toobadkeenno inahu tawaab raxiim wa bilmu'miniina ra'uufu raxiim subxaanahu wa tacaala mid mu'miniinta u naxariis badan oo u turid badan wey bishaas shiiku wuxuu sii raaciyey waxaanana ku shubay buu yidhi wax badan boqol kiiba boqol soomaali boqol kiiba boqol muslimiinaan nahay boqol kiiba boqol warkaas wax badan baan maqlaynay laakiin aan isweydiinno yidhi hadda ma la helay soomaali kristaana haa soomaali shiica haa soomaali yuhuuda haba yaraadaana haa soomaali qabuuriyiina oo weligood soo joogin ayagu hadda ma bilaaban annagaa fahamnay qabuuriyintu inay baadi yihiin waaba dhaqankii meesha kasii jiri jiray iyo soomaali muwaxidiin oo manhaj salafi saalex amaa haddii la yidhaahdo boqol kiiba boqol waa been baad sheegaysaa been baad sheegaysaa warka murji'adu dadka afka uga shubta wey mi-an fii miya somaaliyiin sunniyiin muslimiin madhab shaaficiyiin allah maxaa beenoola ku soo cadday boqol kiiba boqol waa been wey ilaahay baa garanaya boqol kiiba inta ay tahay laakiinse inta ahlu shirkiga haddii laga saaro maxaa soo haray wax yar baa soo haray waxaa yar marka ama magaca doontaba qaar baa caayo magacyo badan caayo u bixiyey laakiin ninka ilaahay keliya caabuda ama soomaali ahaada ama hindi ama faransiis waa muslim ilaahay keliya aan welina ku darin shiikhna ku darin nebina aan ku darin malagna aan ku darin marka qisadii odhanaysay mia fi mia warka suufiyadu nagu shubeen iyo murjiadii ka dambeysay iyaga haddiiba ninka awliyada caabudaa mushrig yahay ka warrama waxa soomaaliya awliye barya awliye alla adeeg inta tiraahdaa ka warrama intee laegii waa malaayiin iyo malaayiin gaarisa kaga soo qabo jigjige ku gee garbaharre ku gee garowga ku gee boorama ku gee boosaaso ku gee hiiraan gobolka hiiraan muqdisho baayo bakool kismaayo meelan awliye alla adeeg laga dhihin miyaa jirta maya meeshii looga yeero joogow jiilaani waa dhaqankii ummadda inteeda badan ilaahay ninkuu fahamsiiyo ilaahay waxidayow bisha ramadaan ka faa'iidayso bisha ramadaan uga faa'iidayso inaad rabbigaa caabuddo inaad cibaadadii labalaabto inaad qur'aanka akhriso nebigu waa bisha ugu cibaado badnaa ugu qur'aan akhrin badnaa maxaasaa loo yeelayaa in ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala waa bil raxmada bal shayaadiintii baa nala ka xihay axaadiid kalena waxayba sheegayaanba raxmadda ilaahay baa la furayaaba dhanka kalena maxaan haynaaba xadiidkaas saxiixaan ku yaallay oo ah waxaaba la furayaa albaabadii jannada micnaha raxmaddii baa furan albaabadii naartana waa la xira soo qaabil weeye marka ninkii shar doonayowna sharta ka har ninkii khayr doonayowna soo qaabil marka waxaa nagu soo dhow oo siddeed cisho ama sagaal cisho ay nooga dhiman tahay bishii weyneed ee sharafta badnayd ilaahu nabad nagu gaadsii ilaahu islaam nagu gaarsii ilaahu kuwo ka faa'iidaysta naga yeel ilaahu kuwa kuu hoggaansan oon kuu shari yeeli naga yeer ilaahu shirkiga ummaddannadii camimay ee weliba diin ay moodayaan oo qaarkood hadda markay tawxiid maqlaan yaa awliya looma bari karo isagoo masaajidka jooga xajiimoonay ilaahu shirkiga ka saar ilaahu hanuuni anta calaa kulli shayin qadiir tahdi man tashaa wa tudilu man tashaa yaa qawiyun yaa casiiz ya daljalaali waalikraam ilaahu xukaamadiga kuu hoggaansan nasiib allaahumma ilaahu naga aqbal ya da ljalaali walikraam dad adiga kuwa hoggaansan rabbana ijcalnaa lilmuttaqiina imaama kuwa mutaqiina oo ilaahu kaa baqaya oo diintaada kuwa hoggaansan ilaahu dalkaan gacanta u geli ilaahu dadkaan gacanta u geli ilaahu kuwa united nationka ku kufriyey oo xeerka tolka ku kufriyey oo dimuqraadiyad iyo shuuciyad ku kufriyey oo adiga keliya kuwa hoggaansan allow keen allow kitaabkaaga waddankan ku dhaq yaa daljalaali walikraam haba dhibsadan shayaadiinta murji'ada malaaxidda mushrikiinta cid kastana dhibsanaysa ha dhibsatee ilaahow ciiddaan kitaabkaaga lagu maamulo ilaahow sunnadaada nebigaaga lagu maamulo ilaahow dadka naga noo hanuuni ilaahow dad diintaada ku hanuunsan ka yeel ilaahu waxaan ka ammaan caqiidada dimuquraadiyadda ee hadda la socodsiiyo qaarkood moodayaan xorriyad dimuquraadiya ma taqaanaa dimuqraadiya xuriyad maaha ee waxaa wey waa demorati demoratic waa erey griigo demo waa xukun raticna waa shacab xukunka shacabkaa iskale wey in ilxukmu ilaa lishacab ma aha shay xuriyad ku saabsan maaha islaamkuna wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilah laba diinood weeye marka arrintaas dimuqraadiyadday ka hor imanaysaa arrintaas nooc xuriyaday moodaan ma aha islaamka fiiri marka xukunkiisa hal arna idiin soo qaaday cumar bn khaaab waxaa la yidhahdaa khulafaa raashidiin ninkii ugu adadkaa wey ugu adadkaa soo ka warramad wareegtuu soo saaray wuxuu amar ku bixiyey gabadha waa xukuma caalam alislaami waa hal amiira cid kadaba hadlaysa jirin khaliifu raashid dhankaas ilaa masr ilaa bareega libiya wuu galay camar bn caas wuxuu gaaray magaalada trablis trablis waa tribl waa libiya waaga waxaa loo yaqaana saxra alaqsa dhankan kale wuxuu gagaaro kurmaan waa balkha waa meesha afghanistan loo yaqaan khuraasaan waa dhaafeen jaziira carab oo dhanna waa haya sham gobolka anatolia la galay turkiya baa looga jira antakiya waa la dhaafay waa xilligii cumar waraaq buu soo saaro wareegtu uu amar ku bixinayo gabadha meherkeedu afar boqol oo dirhamin laga badin karin ninkii ka badiya oo gabadha ziyaado siiya lacagta ziyaada waanu ka qaadaynaa baytulmaalka gurigeeda maxaa yeelay guurkiibaa ciriiri la geliyey bir intaa waa inaan laga badin waxaa weliba dadka dhalinyarada usoo dacwooda waxay yidhahdeen yaa amiira almu'miniin waa guursan weyney waxaa weye haweenkii qaali bay noqdeen dhaqaalihiina ma heli karno amar buu soo saaray intaa lagama badin karo masaajidkaa gabar ugu timid masaajidku amar ka bixinaya radia allahu canhu waxay tihi yaa cumar atuxadidu maa lam yuxadid illaaha warasuulah gabar muslimiinta ka mida waa ogow ilaah iyo rasuulkiisu waxaanay xadidin oo aanay u samayn limit xadidan miyaad adigu xadidi kartaa markaasuu yihi wamaa daak arrinkaas waa maxay meherka bay tiri meherka ilaahay wuxuu yidhi wa aatuu nisaaa saduqaatihinna nixla ilahay tira ma sheegin sii haweenka sadaqaadkooda meel kalena alla wuxuu ku yidhi wa aataytum ixdaahunna qintaaran falaa taakhuduu minhuna shaya qintaar waa maal badan weliba waxba ha ka qaadanina alay marka ilaahay ma xadidin maal badanna wuu sheegay gabadha in la siin kara xad ma xadidaya rasuulkiina ma xadidina markaasuu yihi sadaqa sadaqat iljaariya wakadaba cumar ka warrama cumar been buu sheegay gabadhuna run bay sheegtay arrintii waan ka noqday wareegtadii oo dhan wuu burburiyey xorriyadda ka weyn ii sheegay wataa xorriyaddu dimuqraadiyadna maaha waa itbaac maa anzala allahu calaa rasuulih inay ilaahay la raaciyo rasuulkiisa dadkao dhan baa siman cumar waa un amiirkii wax ka siyaadaa ma samayn karo wixii ilaah u sharciyey hadduu arrin gaara la yimaado intee ka keentaa laleeyaha cumar yaa dhihi kara daaquud intee ka keenta maanta waxa xorriyad kasta iyo dimuqraadiya donald trump aan la dhihi karin xaggee ka keenta isagaa vito la imanaya ma dimuqraadiyadda marka hadday xorriyad tahay xorriyadda ma haystaan laakiin maahana xukunka baarlamaanka iskale wey xorriyaddu islaamkay ku jirtaa adiga iyo amiirkii dhulka o dhan xukumaa garabka isku qabanaya isku meel baa ku sujuudaysaan laba addoon baa tihiin kan ilaaha xaggiisa sharaf wadan allahba garanaya ina akramakum cinda allaahi atqaakum idan xorriyaddu waxay ku jirtaa alislaam kuma jirto meesha laga e raadiyey waana fahamkii la khalday oo wax kale ummaddii lagu shubay marka insha allahu tacaala waxaan rabaa in ilaahay aan u barino dhulkeenna iyo dadkii waa meeshaan deganayn ku dhalannay ku kornay inay xor ahaada aan rabno nuna ku gumaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala manhajkiisa in lagu maamulaa ilahay ku baryan ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii in lagu caabudo on loogu sharig yeelin sida hadda maanta jirta laakiin shirki baa xoog leh daaquud baa xoog leh united nation baa xoog ku leh dawaaqiid baa sharaf ku leh shareecadii ilaahayba waa la dulaysanaya ciddii shareecada sheegtana waxaa weeye waaba idaa collooye ninkaan shareeco rabina colo maaha tabliiq cod col waa maaragtay yaaba colaadinaya shareecaba kama maqna isaga wareeggaasaa ka maqan laakiin ninkii kitaab ilaahay ku dhaqma sunnada nebi maxamed raba ilaahay u hoggaansamaya waa la colaadinaya waa la nacaya laakiin ilaahay baan baryaynaa iclaa'i kalimatihi fi hada albilaad huwa calaa kulli shayin qadiir ومحول الأحواaل kيفa يشhاء مغyر الأحواaل kيفa يشhاء إلahay waa kn bedela siduu doona u bedelay in dhulkeena ilaahay lagu caabudo aamiin dhaha in ilaahay loogu hogaansamo keligii aamiin dhaha waa maalin jimcaha ilaahay waxba kumaanu naga aqbalo subxaanaه وataعaalى qadartiisaa wax walba ka xoog badan cadamadiisu wax walba ku burinaya ku burburinaya huwa jabaaru الsamaawaati والأrض yafcalu ma yashاء yaعni wuxuu i doonu sameeyaa facaalu lima yuriid marka in ilaahay keliya lagu caabudo oo loo hoggaansamo alle keliya lagu caabudaa ninka hadda dhahaya been buu sheegayaa awliyaa lagu caabudaa allana waa lagu caabudaa dad badanoo awliyatoodana waa badan yihiin ama xeeraraya dasaatiir ku dhaqma kuwa ilaahay keliya baryaana waa joogaan laakiin waan caddaynaynaa waxaana u caddaynaynaa in dadka loo toobadkeena rabbulcaalamiin inteenna khaldan ilaahay inuu hanuuniyo subxaanahu wa tacaala kuwaana hanuunsanna ilaahay sugo subxaanahu wa tacaala guruur iyo tanatucna ilaahay naga ilaaliyo iyo guluw dhanka kalena irjaa oo shiikhuu ka hadlay xafidahu llah oo yidhi waxba yaan laga baran maxaa yeele haddaad cilmi u doonato ood ismooddo inaad diin baranayso shubuhu kugu shubaya ugu yaraan wuxuu ku gaarsiinayaa ma gaaloobi karo qofaa shahaadanaya waana been iminsa ayadoo shahaadanaysa gaalowday oo saxaabadu la dagaalameen ama ahlucilmigii la dagaalameen imise qofku hadduuba shahaato ma gaaloobi karo waa fikir irjaa ummad badan lagu dilay wa laakiin maya waddadu ka bixi karaa isagoo shahaadanaya waxaana sheika kugu shubayaa uu ku leeyahay xadiidku cumuumulwaalidu kuu akrin wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila اllah dakala اljanna waa saxiix waana guud si guud buu hadla xadiidku nebigu wuxuu yidhi ninkii yidhaahda laa ilaha ila اllah jannaduu gelayaa khalaas ma laa ilaha ila اllah bilaa salaadaba maya ma laa ilaaha ila allah moxamed rasuullah aan lagu darinba ma laa ilaaha ila allah tawxiid aan wadanba maya hadday ilaahay la waxiidi waayo laa ilaha illa allah janno lagu geli maayo haddii nabiga la qiri waayo risaaladiisa laa ilaha illa allah janno lagu geli maayo lagu geli maayo haddii alla la caabudi waayo oo loo tukan waayo loo sujuudi waayo laa ilaha illa allah janno lagu geli maayo marka muxuu kaaga dhihi cumuumulwaarid buu kugu akriyay axaadiida shuruuda wadatana wuu kaa qariyey cilmi buu u leeyaha murjica zindiiqa maxaana nebigu wuxuu yihi man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbad min duuni illah shardi buu ku xihay ninkii yidhahda laa ilaaha ila allah oo ku gaalooboo diida wax kastoo alla sokanay la caabudayo naftiisa iyo maalkiisa waa kaa xaaraam waa muslim laakiin qaybtaanu ka qabta xadiid kaleo cumuum ulwaalid uu soo qabto wuxuu ku yidhi qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani man akala dabiixana yani dabiixatana wastaqbala qiblatana ninkii dabiixadeena gawraceenna cuna qibladeennana qaabula wasalla salaatana salaadeenno kala tukana tukada fadalika almuslim kaasu waa muslim saxiixulbukhaari buu ku yahay saddexda arrimood shiicadu waa samaysaa ma muslimiinba waa inaad fahamto ujeedka nebigu leeyahy waanaan shirki meesha ku jirin man sallaa salaatana ninkii salaadeenno kala tukada shiicadu sida muslimiintu u tukadaan bay u tukadaan sida kiristanka dhulka madaxa kuma garaacaan laakiin dhagax yar bay dhagax bay dhigtaan qaarkood qaarna dhagax ma dhigtaan waan ognahay wastaqbala qiblatanaa qibladeena usii jeestaan oo karbala uma tukadaan iyo qum oo magaalo iiraan ku taallaan wa akala dabiixatanaa gawraca suniyiinta waa cunaa fadalika almuslim haddaad tidhahda ka hor nebigaa yirina tidhahdo nebigu ujeedkiisa garo waa midaan shirki wadan almaanigu saddexda waa ogolaya shareecada ilahay aan ogolayn waa tukanaya qiblada u tukanaya sooma almaani soo isla garan mayno ninka shareecada alla dhanba ka saaray diin nolosha oo yidhi diinta iyo dawladda kala saara wixii xukuna baarlamaanka madaxtooyada iska leh wixii diinana masaajidka hala geey faslu diin can dawla almaaniya la yidhahda ama laadiiniy laakiin qaar badan tukadaa jira qibladii tukanayaa gawriciina waa cunaya saan u tukanayn oo kalena waa u tukanaya ma muslim ba waanaa garata wey maaha calmaani islaam maa ilaahay buuba la oleebay coloobay waaba secular secular wa secular eh, waa maxay waa mid ka madax banaanaada ilahay inuu hogaansamo secularism baa la yidhahda marka xadiid alwaaridka nabiguu sheegay si guud markuu sheego ujeedka u leey waa inaad cilmi u leedahay laakiin ninkan murjica waa ku laqsinaya irbad wuxuu kugu durayaa ah qof kasta ashaato oo muslima ka leexo markaasaad cid aada colaadinaysa isu makhluuq baad ku hayn makhluuq makhluuqa qaar baa cadow ilaahay ah qaarna waa awliyaa allah ilahay cadowga qur'aanka uu ku sheegay soo makhluuq maaha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwi wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda maxay yihiin soo makhluuq maaha cadowgeyga iyo cadowgiina weli ka dhiganina sokeeyo jeceshiina ka dhiganina cadowga ilahay waa makhluuq waa gaala waa mushrikiin waa acdaa allah marka aniga makhluuq wax cola uma qabo mid odaya maalin hadda wuu joogaaba inaan joogaan rajeynaya boosteejada marka ayaa wuxuu yidhaha makhluuqa cidaan col u ahay male walaa yuhuud baan ku nidhi walaa yuhuud col uma ahay buu markaas eh, kirishboy baabuur agta hay yuhuud col uma tiid miyaa ah, kirishboyga ule birtii gacanta ku wata iyo oolyadii makhluuq waayo makhluuq saan maa shiik ku tahay oo dacwo ku faafinaysaa yuu waxaa dhahaya kirishbooygi labadooda caqiido waxa caqiido fiican kirishbooygi meeshaan shaa ku cabiya makhaayad yar horteeda ah markaasuu yidhi makhluuq weeye makhluuqa ilaahay lama fara gashado adiga aqoon ma lihid niyow baabuurkaaga iyo birtaadaa taqaana waro cilmi kasta yaan lahaan laakiin yuhuud nin fiicana ma ii sheegay yuhuud waa cadow ilaahay markaasaan kuuri soo jeeso koofiyad weyne ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam yaa lacnaday horta ma taqaana aayaddaan akrinayo waan aqaana lacnada yuhuudla lacnada yaa lacnaday baa le ilaahay ima qole ilaahay lacnaday adiga col uma tiid miya wuu aamusay gardheer buu isjiijiiday ilaahay baa lacnada aayad kale alla wuxuu ku yidhi fabaa-uu biqadabin calaa qadab caro ilaahay oo caro ilaahay loo geeyo waay cadow ilaahay soo maaha caddee yuhuuddu cadow ilaahay ma tahay haa ilaahay laana gaalada wuu lacnay ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciiran maku jiraan iyagu haa soo makhluuq cadow ilaahay maaha dadkii makhaayadda inooshaha ka cabayey yuu ka baqayba ha cadow ilaahay waa wuxuu ku qanacsan yahay maaha macnaha qofka xataa caadiga wax badan garanayn baan laga dhaadhicin karin yuhuuddu cadow ilaahay maaha subxaana allah ninkii shiika sheeganayay ka warran waxaas ku dhaqmay waana mabda la wada cabsanya maaha kan hadda bukaaraha fadhiya maskiinka mid ka yimid qabar oo wafdi hogaaminaya sagaashan iyo lixdii shir tabliiqu ku lahaa waxay qabtaan ijtimaac sooma taqaana sanadkiiba mar la qabto ayaan jaamacadda ardadan ku dhiganan oo ku marti qaada jaamacaddan iyaga iskalaha ninkii qatar ka yimid ummadda carabta qaar baa loo fadhiisanaya bangaladesh kuwi ka yimid kuwa hindiya ka yimid annaga carabtana la ku dara labaan ka nahay soomaali inta kale ummad caraba meesha fadhida ninka qatar ka yimid baa muxaadaraynay wuxuu yidhi erey aan weli la yaabay nin falastiina ay ah garab fadhiyo weliba aan ku dagaalna arrinta wuxuu yidhi naxnu alcarab idaa samicnaa ismi اlyahuud naqdub fawran magac yahuuddaa maqna horan ka xanaaqayna lima alaysu ikhwaananaa maxaan u xanaaqaynaa soo walaaleen maaha hum abnaau isxaaq wa naxnu abnaau ismaaciil bu nebi isxaaq baa iyaga dhalay annagana ismaaciil baana dhalay wan ikhtalif ilmadaahib اkhtalafat اlmadaahib madaahibtaaba iskhilaaftu yidhi oo iyagu yuhuud xoogaa khaldan ha noqdaan annago muslimiin baan lakin an carabna ma aha ninkii xayndaa badan baa weyn baa noo dhexeeya ma ahan war badan baa na dhex mari lahaa iyo dagaal intii buu ka hadlay waa naga tegey waa irbad uu tuuray nin falastiiniya ay garab fadhiisaa madaxa ka siinaya ya maxmuud baan idhi ka warran ninkaan wuxuu yidhi wallaahi maa araahu ilaa xaqan kula xaq buu ku hadlay kula oraa dhegaysa erey aniga soomaali baan yuhuud madaxa igama garaacdo waxay garaacaysa adiga laakiin waxaan kuu sheegaya ilaahay qur'aanka wuxuu ku yidhi lacnada yuhuuddu ku dul akriyo ilaahay waa lacnaday wuxuuna sheegay kulamaa awqaduu yani kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'ha allah wayascawna fi lardi fasaada dhulka fasaad bayba la maraan mar ay khayr leeyihiinba male markaasuu yidhi in arrinta la dejiyaa fiican adiga taxamus xamaasad baa kugu jirta xamaasad maahane irbad baa kugu jirta al adiga waa duranta maxaad ka wadaa bu yidhi waa duranta yuhuudda inaad cudurdaarto walaalisataa rabta annagana nacabsiiso falastiini waa arday way meeshaan wada dhigana markaasuu aad u xanaaqa marka wuxuu yidhi annaga hadalku u yiro fiir jawaabtu ka dhig haddaa hadda maanta muxuu yidhi london ka dego ama new york ka dego ama baaris ka dego xataa boorsadeeda lama baarayo oo aan tabliiq ahayn cimaamadda sidaas saynta leh aan wato haddii laakiin hadda adiga intaad baxdo aada meelahaas ka degto horaa laga axiraya waa lagu baaraya ka warran biri markaasaana maxay ku dhacda nebi waa ku weydiinaya barakati dacwa kulaha dacwada barakadeeda waayo maya anaa kuu sheegayaan maxay tahay allah ka jawaabaan soo nimanka adig kuma raalli kaama aha walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum yahuuda iyo nasaar raalli kaama noqonayaan ilaa aad iyaga raacdo waxay raalli kaaga noqdeen ii sheeg barakat dacwa nabi maxamed dacwadiis bay taado ka baraka badanta nabigay colaadiyana see adig kuu soo dhaweeyey waa xanaaqay aad buu xanaaqay waa iga tegay dhowr maalmood ilama hadal inuu igu dacweeyo ku jaamacaddaan rajeynayo iguma dacweyno iska aamus ma aqaan ilahay baa iga qabtaan u male ima falmo marka waxaan ka wadaa makhluuq weeye makhluuqa qaar cadow yahay qaarna mu'miniin yahay qaarna kaafirinya wax walba waa makhluuq ilaahay mooye cidda kale maxay yihin makhluuq makhluuq weyda faraha ka laabata ka war ilaahay baa odhanaya wladii huwa aladii khalaqakum faminkum kaafir wa minkum mu'min alla waa kiidin abuuray kiina gaalka iyo kiina muslimkaa dhanka kale ilah haddana wuxuu yidhi in allaha lacana alkaafiriin wuu lacnadayba qolada uu lacnaday miyaad dhihi kartaa marka makhluuq wa ayaga u taalla waa makhluuq laakiin waa cadow ilaahay waa nacaya sida alla amray baad u nacaysaa haddaadan nacinna iyagoo kale aad noqonaysa hada huwa alislaam waman yatawalahu minkum fa inahu minhum marka yaanan ka bixin itaarkii ay lahayd muxaadaradu khudbadu oo ahaa bisha ramadaan in loo diyaar cidda wax laga baranayaana uu noqdo qof sunniya iyaan shubha lagu cabsiinin caqiidadaadan la fasaadin adoo ilaahay waxiday haddana aan lagaaga dhigin shirkiga inuu islaam noqon karo ama taaquudka amiirulmu'miniin uu noqon karo ka warrama arrintaas waliy lamr waliy waa lagula garab ordi oo waa kee waliy amri allah sheegay ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa rasuula wa lamri minkum waa sax ulilamri minkum baa alla yidhi yuu ka wada ma kenyaatu ka wada mase walaalihiisu ka wada وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم